assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba-iyo tobnaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab aa min ashirki annadru ligayr illah qala almualif raximah llah baabun min ashirki annadru ligayr illah waa baab oo wuxuu baab u yahay shirkiga in uu ka mid yahay nadar loo sameeyo ilahay cid aan ahayn macnaheeda nadarka shalan wax ka soo marnay darsigii hore ayaa wax kaga soo qaadanay saan soo sheegnayba sheekhu wuxuu ku jiraa tafaasiishii waxyaalaha shirkiyaadka ah ama qaybihiisii iyo gabaladiisii yuu mid mid uga hadlayaa marka waxyaale gawricii baan soo marnay tan hadda waa nadarka nadarku haddii cid aan ilaahay ahayn la siiyo oo loo nadro waa shirki wey waa wax yani khatar a ah ruux inuu islaanimada kaga baxo nadarka waxaa la yidhahdaa asalkiisa inuu ruuxu isku laazimiyo lafihiisa shay isku laazimiyo isku waajibiyo saasaa la yidhahda shay in ilaahiga ku waajibin subxaana watacaala inuu isku laazimiyo ayaa la yidhahda nadarka xukunkiisu sharcan waa inagii soo sheegnay markuu ugu yaryahay waa makruuh oo la necab yahay haddii kaleetana xaraam buuba gaadhayaaba inuu ruuxu nader galo sababta loo diidayana waxa weeye nebigaa reebay salawatullahi wasalaamu calayh oo wuxuu yidhi khayr ma keeno taasi waa mid oo keliya uu ninba khayra unba wax ka soo saaraa oo si kale wax ku bixin waayey khayr mar hadduusan keenin marka ama waa makruuh ama waa xaraam ta labaad addoonkii ayaa wuxuu saarayaa culays iyo xil aan xagga ilaahay laga saarin subxaana watacaala buu isagu isku laasiminaya inuu kasoo bixi waayana waa laga yaaba oo uu fulin waayo midda saddexaad waxaa badan dadku markay arka galaan inuu nafslaado oo markaa kadib ay raadiyaan qiildayasho aada bay u badanta marka hore si fudud baa loo galaa laakiin marka dambe intuu kugu cuflaado yaa daad kaga bixi lahay dad badan baa marka saa ku dambaabo fulintiisii iyo la imaanshihiisiiba iskaga wata guntida hore nadarka la guntayo iyo gelitaankiisa hore sharcan waa laga fiican yahay in la iska daayo wey haddii markaa la galo oo ruuxu nadarkii uu galo nadarkaasi ma lala imaanayaa oo ma la samaynayaa in la fuliyo mawaajiba mise waajib maaha qaabkeedsa loo fulinaya wuxuu uqaybsa qaybo badan buu leeyahay qaybihiisa waxaa ka mid a qeyb ay waajib tahay ruuxu hadduu galo inuu fuliyo waa nadarka la yidhaahdo nadru daaca shayga aada isku laazimiseed isku waajibseed tunka saaratay eed ballanta ilaahay kula gashay hadduu yahay shay daaca ah in aad fuliso waa waajib inaad fuliso waa waajib matalan salaad inaad tukato ad ku nadartay inaad cumrada aadaad ku nadartay inaad xajidaad ku nadartay inaad xoola bixisaad ku nadartay waa daaco wey kuwaasoo kale waa waajib fulintooda macnaha midka labaadna waxa weeye waa nadar fulintiisu ay xaaraam tahay in la fuliyaa xaaraama ma banaana waa nadarka la yidhaahdo nadrulmacsiya shayga aada isku laasimisayed ilaahay u laasimisay eed ilaahay ugu nadartay waxa weeyaan waa shay macsiya wey oon sharciga ku banaanayn inaad masalan wax dhacdo wax disho wax aflagaasayso ilaa aakhiri waxyaalaha xaaraamta ah haddii nadarkaagu yahayna ayaduna waa nadar fulintiisu ay xaaraam tahay ma la fulinayo ma guntamayaa marka hore mise ma guntamayo waa masle khilaaf ka taaganya lakin cala raajix waa guntamaya laakiin fulintiisaadan fulinaynin hadduu guntamay maxaa dambigiisi lagaga baxayaa waxaad la imaanaysaa kafaaratu yamiin kafaarada dhaarto ruuxu markuu dhaarto kafaarada lala yimaado ayuu ruuxu la imaanayaa nadarka macsiyada ruuxa galaay saasuu kaga kafaaro gudanaya maxaa yel xadiidka nabigeena sal ly slam waa ku asaxay laa nadra fi macsiyatin wa kafaaratu kafaaratu lyamiin xadiis noocaasa saxiixa jira sidaas weeyaan qeybta saddexaadi waxa weeye yani kafaaratulyamiin waa tii aayaddu sheegtay wey faitcaamu casharati masaakiina min awsati ma tudcimuuna ahlikum aw kiswathm aw taxriru rakba faman lam yajid fa siyaamu halaathati ayaam macnaha waxa weyaan inaad toban miskiin quudiso ama aada marashayso ama qoor xirayso haddaad intaa weydo markaa kadib saddex beri baad soomi kafaaratulyamiinkaasa marka lagaga baxay iyada qaybta saddexaad ee nadarka kamid a waxa weeye waa nadar dhaarta la a isaguna dhaartuu la yahay waa nadarka la yidhaahdo nadrul mubaax wax iska banaan baad ku nadartay waxaa tidhi waxaa nader oo dushayda ahaaday oo nader ku galay oon ilaahay nader kula gelaya in aan maradaa xidho ama cunto hiblo cuno waa wax iska mubaaxa way nadarka noocaas oo kalea waa nadar mubaax la yidhahdaa wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin ruuxii sidaas oo kale nadarka mubaaxa gala waa mukhayar mukhayar oo wuxuu u door leeyahay inuu nadar shaygii intuu sameeyo uu fuliyo nadarkiisa iyo inuu intuu jebiyo oo nadarkii uu ka baxo kafaaratulyamiin uu la yimaado labadaabuu u door leeyahay nadarka qeybtiisa afraad waa nadarka le nadru lijaaji walghadab waa nadar inta badan cadhadu keento iyo murag ayaa keena asaguna dhaartoo kaleu la mid yahay dhaar baa loola qastaa sidiisaba masalan ama shay baad ku tirtirsiyeysaa ama shay baad kaga celinaysaa hadalkaad ku adkaynaysaa masalan nin baa matalan wuxuu yihi maanta waxbaa dhacay mid kale wuxuu yihi ma dhicin hebel wuu yimid maanta ma imaanin markaasaa wuxuu yihi haddii uu yimid waxaabaan nadar ku gelayaa inaan intaa intaa bixiyo waa beenin waayo kaa hadalkiisu ku beeninahayaaye waa nadar sida dhaartoo kaletaa wey taqriiban siiqada unbaa gidisan mayano waa dhaar saasoo kale wey macana haddaadan saa iyo saa yeelin nadar waxaan ku gelayaa inaan saa samaynaya waa tirtirtin haddaadan sidaa iyo sidaa joojinin waxaa nadar ku galay inaan waxaa sameeyo waa macnaha ka celin nadarka noocaasoo kale u dhaca waxaa la yidhahdaa dhaartu lamid mid yahay isagu kafaaradiisu waa kafaaratu yamiin dhaartoo kaleeta kafaaradeedii baa laga kafaara gudanaya ama haddii ruuxi uu fuliyana wuu heli karaa oo sidiisaa ula yimaado kafaaratu yamiinina waa looga bixi karaa macnaha kashanaadi waxa weeyaan nadarka la yidhahdo shay makruuha ruuxu inuu ku nadro nadar buu galay shay makruuhuna ku nadray masalan reerkiisa inuu furayo yuu nadar ku galay waa makruh waa shay makruha ah way in la fuliye marka waa laga fiicanya haddii in la fuliye laga fiican yahay in la jabiya fiican wey haddaad jabisa maxaad kaga baxaysaa kafaaratu yamiin baad la imaan dhaarta macnaha waxa weeyaan kafaaradeedii aan soo sheegnay ayaa isagana lagaga baxaya nadarka qeybtiisa laxaad waa mid kale annadru lmutlaq nadar mutlaqaho isagaan waxba ku xidhnayn masalan waxaa tidhi yani lilahi calaya nadrun waxbaba maada sheeginba wixii ilaahay uu kugu lahaaba ee nadarka ku gelaysay inaad fuliso aada rabtay maba aada shay gooniya sheegina waxaa tii nadar buu ilahay ugu leeyahy nadar buu ilahay ugu leeyahy oo muxuu yahay nadarka lagu leeyahy maadan sheegin nadrulmutlaq baa la ydhahda isagana kafaaradiisu waa kafaaratu yamiin dhaarta kafaaradeeda lagaga kafaaro gudanaya ee macnaha fulin male maxay maxaad fulini ilaahay nadar buu ugu leeyahay haddii aad tidhi muxuu yahay nadarku kugu leeyahy ma salaad buu kugu leeyahay ma soom buu kuu leeyahay ma xaj buu kuu leyahy ma cumru kuu leyahy midna maadan sheegin saa daraaddeed daar oo kale ka dhigan tahayo waad kun ka kafaaro gudanaysaa macana qaybahaasuu marka nadarku leeyahay intaasoo dhan waa annadru lilaah ilaahay nadarka loo galo wey ilaahay nadarka loo galo wey laakiin haddii nadarku ilaahay cidan ahayn loo galay sida kan baabka uu sheekhu kaga hadlayo oo kale ah masalan waxaad tidhi haddii xoolihii iga lumay iyagoo bad qaba oo nabad qaba aan helo sheekh hebel wuxuu igu leeyahay adhigaane hebel inaan u gawraco saasoo kale masalan ama yani waxa weeye awowgay wuxuu igu leeyahay haddaan wax hebel helo inaan nadarkaa iyo waxaas u fuliyo buu igu leeyahay nadarka ama dhagax loo galo ama qabri loo galo ama sheekh loo galo ama awow loo galo cid aan ilaahay ka soo hadhay loo galo annadru ligayr illahi baa la yidhahda kaa isagu maba guntamayaba aslan inay ama kafaara ka laasimto ama fulintiisu waajibto iskaba daaye maba guntamayaba inaad ka toobad keento unbaa waajib ah waxaana kala gedisan annadru ligayr illah iyo nadru lmacsiya waa kala gedisan yahi annadru ligayr illah waxa weeye cidda aada nadarka u samaynaysaa wuxuu yahay ilahay cid aan ahayn nadru lmacsiyana waxa weeye ilaahay baad nadarka u gelaysaa laakiin shaygaad nadarka ku gelayso inaad samaynayso ayaa wuxuu yahay shay aan sharcigu ogolayn masala waxaad tidhi ilaahay wuxuu igu leeyahay haddaan wax hebel helo in aan macnaha waxa weeyaan qabriga wax u sadaqeeyo waa macsiyo wey nadarka yaad u gashay ilaahay baad u gashay laakiin shaygaad nadarka ku gashay baa wuxuu yahay yaa macsiyo sharcigu uusan ogolayn ah nadrulmacsiya la yidhahda kaas oo waxaa la yidhi wuu guntamayaa kafaaratulyamiin baana yaa lagaga baxaya laakiin nadar ligayr illah haddii loo galo asagu maba guntamayo in laga toobad keeno waa shirki in laga toobad keeno mooyaane wax ka laazimaya ma uu jira toobadaa iyo in lasoo laabtan baa waajiba macna saas weyaan baabun min ashirki shirkiga waxaa kamid a annadru nadar la nadro ligayr illahi ilahay cidaan hayn in loo nadro yacni in ballan loo qaado in waxaas haddii uu helo waxaas aad siinaysaa ilahay cidaane haddii loo galo ballankaasoo kaleeto shirkiga ayay kamid tahay ayib wa qawli llahi tacaala ayuu baab u yahay yuufuuna way oofinayaan abraartii binadri nadarkay oofinayaan nadarkay fulinayaano waxay ku nadreen bay samaynayaan kama baxaan wayakaafuuna way ka cabsanayaan yawma maalin maalinkaasoo kaana u ahaaday sharuhu sharigiis sharkiisu mustadiran mid macnaha wada gaadhaya dadka sharkiisu oo caam yahay maalinkaana way ka cabsanayaan macluushaahidku waxa weye yuufuuna binadri aayaddu waxay kasoo hadlaysay abraarta ina alabraara lafii naciim m yashrabuuna min ka'sin kana mizaajuhu kafura caynan yashrabu biha almuqarabuun ila akhirih yani nimanka abraarta ah ee dadka wan wanaagsan ee saalixiinta bay aayadku kasoo warramayan wixii ilaahay waxyaalaha ilaahay ku ammaanay adduunka ay la yimaadaan baa waxaa lagu daray nadarkay fuliyaan hadday nadar galaan kama baxaan ee way fuliyaano way sameeyaan saasuu ilahay ku ammaanay subxana wa tacala maxalu shaahidku waxa weeye shay haddii addoommada lagu ammaano oo kitaabka ama sunnada uu ku yimaado ficil laysku ammaanayo ama hadal iyo qowl laysku ammaanayo haddii uu sharciga kusoo arooro shaygaasi waa waa cibaado wey ama waxaa kusoo arooray sharciga shaygii oo la leeyahay ninkii la yimaada abaalgudkaasuu leeyahay waa cibaado wey inuu cibaadayahay ama sharciga waxaa ku soo arooray shaygii oo sharcigu amrayo oo leeyahay sameeya addoommadii wanaagsanaa la amrayo daliil wuxuu u yahay amarkaasi inuu cibaado yahay ayib abraasi haddii dadkii wanwanaagsanaa iyo saalixiintii lagu ammaanay adduunka markay joogeen inay nadarka fulin jireen ammaantaasi waxay kutusaysaa nadarku inuu cibaado yahay cibaadana cibaadanayaa iskale ilaahay keligii baa iskale waa soo sheegnay ilaahay keligii hadduu iska leeyahay cid kale haddii la siiyo maxaa ka imaanaya marka oo shirki soo maa halkaa wey daliilka halkaasuu sheeku ka daliisanaya macnaha nadarku waa cibaado inuu cibaado yahayna ammaanta ilaahay baa ku tusi hadduu cibaado noqdana cid kaloo la siiyaayo waa shirki saasuu marka shirki ku noqonaya nadarku ayib amaan waa ku yimid amarna waa ku yimid waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbayt alcafiiq nadarkay galeen ha fuliyen bu alla leeyahy subxana wa watacala amarkaasi wuxuu kutusayaa nadarku inuu cibaado yahay waxaa kaloo xadiidka nabiga ku yimi sal ly wasalam oo inoo imaan doona man yani waxa wey man nadara an yutic illaha falyutichu amar isaguna wuxuu kutusaya inuu yahay cibaado ayuu kutusaya ayib asagoo abaalgud baa laga helaa la yidhina aayadan ka dambaysaba wey wa qawlihi tacaala buu baab u yahay uu yihi alla subxaana watacaala wamaa anfaqtum wixii aad bixisaan oo min nafaqatin nafaqa aw amase nadartum wixii aad nadartaan oo min nadrin nadar ah wixii nadareed gashaan fa ina allaha alla yaclamuhu wuu og yahay wixii aad nafaqeed bixisaan iyo wixii xoole eed ilaahay dartii ula baxdaan iyo wixii nadar ah oo intaad gashaan aad fulisaan ilaahay waa ogyahay subxaana watacaala waa ogyahay ma ogaansho keliya waa og yahayde ogaanshaha waxaa ka dhalanaysa wuuna idinka abaalmarin wey wuuna idinka abaalmarin way ka laasimaysaa macnaha wailaa mujarad lcilmi wuu og yahay oo wax ka ratimayo aysan jirin macno weyn ma laha ilaahay waa og yahaydaas macnaha abaalgudkii ka dhalanna wuu idin siin wey macnaha marka shaygii inta laysugu daray nadarka ufir waa lays amray shay haddii lays amrana waa cibaado ta labaad abaalgud baa laga ratibay oo sharcigu u sheegay wanaagsan oo janno rabbi iyo ilaahay ridihiisa ah iyaduna cibaado inay tahay bay kutusi ta saddexaad dadkii la yimid baa lagu ammaanay nadarka dadkii nadarka fuliyey ee ka soo baxay ee aan jabinin ayaa lagu ammaanay ammaantaasina waxaa kutusi inuu cibaado yahay warka gabagabadiisa wax wey nadar cibaaduu noqday cibaadana ilahay keligii baa iskale subxaanau watacaala intaasaa la doonay in la gaadho wamaa anfaqtum wixii aada bixisaan ta kale waxaa lagu cadfay oo la daba dhigay nafaqada nafaqadu inay macnaha waxa weeyaan tahay cibaado tahayna muran kama joogo wamaa anfaqtum wixii aada bixisaan oo min nafaqatin nafaqa ah wixii nafaqa aad bixisaan oo dadka aada siisaan iyo masaakiinta aw amase maa nadartum wixii aada nadartaan oo min nadirin nadar un ah nadarkaad gashaan oo dhan fa ina allaha alla yaclamu wuu ogyahay ama ha yaraado ama ha weynaado nafaqadaasi ha yaraato ha weynaato alla waa ogyahay wuuna abaalgudkeedana wuu idinsiin alla subxaana wa tacala saas way macana nadarka ilaah cid aan inaan loo nadri karaynin waa masale ijmaaca culimada islaamku waa isku waafaqsan yihin imaam raafici oo culimada shaaficiyada ragka ugu waaweyn ka mid a ah, ayaa wuxuu leeyahay ilaahay cid aan ahayn oo ama qabri ah ama weli ah ama keyrkiia ah, haddii nadar loo galo nadarkaasi waa batil buu leeyahy waa batil waxba kama jiro wax sharciga waafaqsanna ma ah waa culimadii waaweynada shaaficiyada raggoodii wey sidoo kaleeto qasim nin la yidhaahdo isaguna culimada xanafiyada ka mid a ayaa hadal isaguna aada u qiimo badan yuu isaguna ka leeyahay oo wuxuu leeyahay in laga toobadkeenaa waajiba maxaa yeele dadka loo wax loo nadrayaay ee nadarka wax lagaga raadinaya waa makhluuq makhluuqna waxba ma qaban karo laa yamliku linafsihi nafcan walaa darra lafihiisuuna dhib iyo dheef midna u hanan karin muxuu adigu kugu diirin wey maanaa waxba ma tari karay marka ijmaac weeye inuu xaaraam yahay ilaahay cid ahayn in loo nadro in wax laga helo iska badaayo macna nadarkii ilaahay loo nadareeyey bal u fiirsada nadarkii ilaahay loo nadareeyey ayaa waxaa yidhi culimadu waxay qabaan ama waa makruuh ama waa xaaraam waa kii ilaahay loo gelaya weliba daacada aha wey kii ilaahay kayrkii loo gelaya maxaad moodaa marka imise taxriim baa ku jira imise taxriim ayaa ku jira imise dembi baa meeshaa isdul saaran waa cajiib dadna cibaadabay u tahayo yani wayba ugu dhawaan ilahay baaba loogu dhawaan subxaana watacala shirkiyaad iyo waxa ilahay kaa fogeynay ayib wa fi saxiixi waxaa kusoo aray can caaishata caaisha laga warinaya ana rasuula lahi sal lay wasalam rasuulka qaala inuu yihi man nadara ciddii nadarta an yuiica allaha inuu ilaahay ateeco falyutichu ha ateeco ninkii ilaahay inuu ka amar qaato nadar ku gala amar qaadashadii uu nadar ku galay ha fuliyo waman nadara ciddii nadarta an yacsiya allaha inuu ilaahay caasiyo oo amarkiisa khilaafo ninkii ku nadarana falaa yacsihi yuusan casinin amarka ilahay yuusan khilaafin daacada waxa la yidhaha muwaafaqatu amri shaaric yani shaarica allah subxaana watacaala amarkiisao la waafaqo ayaa daacada la yidhahda wax ilaahay diintiisa waafaqsan haddaad ku nadarto nadarkaaga fuli oo ilaahay inaad adeecdaa macna fuli waa salaadii iyo zakadii iyo nafaqadii iyo xajkii iyo cumradii iyo yani waxa wey waxyaalaha dadka kaalmadoodii iyo kuwa wey haddii aad ruuxu ku nadro ilaahay wax diintiisa khilaafsan oo ilaahay uu ku caasinayana nadarkaa yuusan fulinin ayib nadru macsiya waa inagii soo sheegna waxaa la yidhahdaa baa nidhi waa inuu addoonku ilaahay u nadro waxa uusan ilaahay subxana watacaala jeclayn wuxuu ilaahay necab yahay waa inuu nadar ugu galo cidda nadarka loo gelaya waxaan idhi waa allah ee cid kale ma ah laakiin shayga aada isku laasimisay ee doonaysay inaad samayso ama aada ku hadasho ama aada la timaado shaygaasaa wuxuu yahay shay sharciga khilaafsan kaa isaga alla fulin maayo maxaase la samayn undamayaa waxaana lagaga baxayaa oo dembigiisa lagaga baxayaa in lala yimaado kafaarada dhaarta naarta kafaaradeeda in lala yimaado macna man nadara ciddii nadarta an yuiica allaha inuu ilaahay aeeco falyutichu ha ateeco waman nadara ciddii nadarta an yacsiya allaha inuu ilaahay caasiyo falaa yacsihi yuusan caasinin fiihi masaa'il baabkan waxaa ku jira mas'alooyin dhowr ah alula masalada koobaadi waxa weeye wujuubu lwafaa'i in la oofiyo oo waajibnimadeeda binadri nadarka la oofiyo nadarka in la oofiyo inay waajib tahay waa laga qaadan waa naaa usan nadri macsiy ahay nadru aaca markuu yahay xagee laga qaadanaya wujuubkaas ya ha amarkaa laga qaadanaya amarka nabiga sal la alay slam baa laga qaadanaya iyo aayadda amarkeeda walyufuu nuduurahum maxaa yeelay almru liliijaab amarku sidiisaba wax waajibnimada ka leexiyo oo daliil kale ah haddaan la helin oo qariino ah wuxuu ku tusaa wujuub buu faa-ideeya haddii amar lagu siiyo asalku amarkaa lagu siiyey shayga lagugu amray la imaanshihiisa inuu waajib yahay baa laga qaadanaya saas daraaddeed nabigu hadduu yihi aan ku amray ha ateeco waajib wey amarku wujuub ku faa macna athaaniyatu masalada labaadi waxa weeye idaa sabata haddii uu sugnaado kawnuhu nadarku inuu yahay cibaadatan cibaado oo lilaahi ilaahay uu leeyahay cibaado alla leeyahay haddii uu nadarku noqdo oo sidaasi ay sugnaato fa sarfuhu nadarkii in loo leexiyo ilaa hayrihi alla cid aan ahayn shirkun waa gaalnimo marka yani shirki wey marba haddaan sugnoon ogaano nadarku inuu ilaahay leeyaho xaq ilaahay inuu yahay cid kale haddii loo leexiyo makhluuqaadka ilaahay ka mida shirki inuu yahay way kacba leanna waxaan ihi shirkigu waa xuquuqdii ilaahi subxaana watacaala iyo waxyaalihii gooni uu lahaa oo adoomadiisa wax laga siiyo wy maanaa saas inuu gooni uleeyahayna nusuustaa soo cadaysa athaalithatu masalada saddexaadi waxa weeye ana nadra almacsiyati nadarka ilaahay lagu caasinayo nadarka fulintiisa ilaahay lagu caasinayahay laa yajuuzu ma banaana alwafaau oofin iyo fulin bihi isaga la fuliyo in la fuliyo oo lala yimaado ma banaana bal waxaa waajib ah in la jabiyo haddii la jabiyana waxaan ihi kafaaratu yamiin baa laazimi ayib baabun min ashirki alisticaadatu bigayr illah baabun hada kani baabun baab wey wuxuu baab u yahay min ashirki shirkiga waxaa ka mid a ah. alisticaadatu magangeliyo weydiisi bigayr illahi ilahay cid aan ahayn in magangeliyo la weydiis saas wey alisticaada waa dalab alcawd yani inaad magan gasho oo dhib iyo shar iyo wuxuun aad ka cabsanayso aad ka magan gasho ayaa isticaadada la yidhahda waxaa kale jira alciyaad walliyaad ciyaadka waxaa la yidhaahdaa labadooduba waa horta inaad yani ku cararto cid kale kale inaad ku cararto laakiin waxay ku kala gedisan yihiin midna waxaad kaga cararaysaa shar aad ka cabsanayso midna waxaad ugu cararaysaa in aad khayr iyo wanaag aada rajaynayso inuu macnaha kaa garab qabto oo ku siiyo marka liyaalku waa waxaad doonayso ood rajaynayso ciyaadkana waxaa la yidhahdaa waxaad ka cabsanayso waxaad ka cabsanayso markaad kaga carartaa la yidhahdaa yani ciyaadka la yhahda isticaadadu marka waa inaad codsato oo dalabto in lagu badbaadiyo oo lagu magangeliyo oo dhib macnaha aad ka cabsanayso lagaa magangeliyo saas way macnaha marka shirkigay ka mid tahay maxaa yeele ilaahay baa subxaana watacaala yaa addoommadiisa dhowro oo dhibka ka dhawra isagaa magangeliya dhib iyo dheefta isaga gacantiisa ku jirta haddii dhib la doo dhib laga cararina isaga unbaa kaa badbaadin kara haddii dheef la doonina isaga unbaa ku siin kara isagaana iskale xaqa isagoo addoommadiisu lama wadaagaan saa daraaddeed haddii addoommada kale la siiyo oo dadka dhintay iyo awliyada iyo saalixiinta iyo qubuurta iyo malaa'igta iyo haddii wax laga siiyaay waxay noqonaysaa markaa shirki bay noqonaysaa gaalnimay noqon saas bay macnaha min ashirki shirkiga ayay ka mid tahay alisticaadatu magangeliye weydiisi bikayr illahi ilahay cid aan ahayn in magangelye la weydiiso magangelye waxaa jirta magangelye weydiisi banaan baa jirta haddii cidda aada wax weydiisanayso makhluuq uu yahay makhluuqaana shayga aada leedahay aada ka codsanayso inuu kaa badbaadiyo awood uu leeyahay inuu kaa badbaadiyo way banaan tahay waa jaa-is waa banaan tahay masalan yani waxa weye nin baa gudili raba inuu kudilaad ka cabsanayso waad carartay nin kalood is leedahay waa kaa qaban karaa baad hoostiisa kaga carartay waad ku cararto dhan dhanka ka martay waa iska banaanta waa isticaado wey laakiin waa isticaado oo ruuxu wuxuu awoodi karo makhluuqan wuxuu awoodi karo ayaad ka codsatay inuu yani inaad magan unoqoto noqo kaleeto marka magangeliyada isticaadada noocaasoo kale waa banaantay laakiin midaan banayn waxa weeye waa midda makhluuqa la magangelayo waxa laga magangelayana wuxuu awoodi karaba ma aha sidaas way macana cudur aad ka cabsanaysaad uga carartay dhib ilaahay subxaana watacaala keenay baad kaga carartay mid aad ka cabsanayso amau kugu yimaadaa isleedahay baad iga badbaadi leedahay ood weydiisanaysa kuwa wey kuwa wey kuwa macnaha waxa wey shirkiga wa qawli llahi tacaala ayuu baab u yahay odhaahda ilaahi subxaana wa tacaala uu yidhi waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljini fazaaduuhum rahaqa waanahu waxay ku cabsan tahay qul uuxiya ilaya anahu istamaca anahu daasay ku cabsan tahay saas daraadeed ba hamzada loo kordhigay waxaa kaloo la ii waxyooday annahu kaana inay ahaayeen rijaalun rag oo min al insi insiga ka midi yacuuduuna kuwa magan gala birijaalin rag bay magan geli jireen oo min aljinni jinniga ka mid a fazaaduuhum kuwii oo jinniga ahaa ayaa waxay u ziyaadiyeen hum kuwii insiga ahaa waxay u ziyaadiyeen rahaqan yacni cabsi iyo argagax argagax iyo cabsi unbay kasii qaadeen wax deganaansho ah iyo nabadgelyo iyo magangelyo ah mayna ka faa'iidaysanin macnaha waxa weeye waxaa hadlaya nimankii jinka ahaa ee nebiga u yimid salawatullhi wasalaamu caleyh qur-aanka ka qaatay rumeeyey hadalkoodii baa la hayay marka waxay leeyihiin wa anahu kana rijaalun min alinsi yacuduuna birijaal sir bay bixinayaan sir waxay sheegayaan dhaqan ka dhexeeyey jinniga iyo insiga oo niman insiga kamid a oo binu aadam ah ayaa waxay magangelyo weydiisan jireen jinniga ayaguna jin weye nimanka hadlay magangelyaday weydiisanayeen ayagii magangelyada weydiisanahaya binu aadamka ahaa cabsi iyo argagax unbay u kordhisee wax faa-idaa kamayna dheefin saas way macna oo rahaqanta laba macnoba waa lagu fasiraa macna waxa weeyaan rahaqan ay khawfan wa ducran argagax iyo cabsi oo warkaa waxay noqonaysaa meeshay doonahayeen in ay ku badbaadaan oo qalbigoodu ku dego oo nabadgelyo ku helaan waxay ka rabeen cagsigiis wax ka soo horjeeda oo argagaxa iyo ilahayba ku beeray subxaana watacala maxaa yeelay markaad dhulkao dhan jin wada degan yahay oo jinkaa un ka cabsato oo tiraado war meel walba amuu jin kaaga soo baxaa mabda mabdaa haddaad rumayso cabsi baa kuu korodhay tilaabadaad qaadaba amaa jin ku istaagtaa tilaabadaad qaadaba amaa jin ku weeraraa tilaabadooda qaadaba jin weli nabadgeli marka argagax iyo macnaha cabsi unbay kororsadeene waxba kamayna faaideysanin qolada marka kororsan kordhinaysa argagaxa waa kuwii jinniga ah kuwa argagaxa loo kordhinayana waa kuwii insiga ahaye nabadgelyo doonka ah wey saas way maanaa oo in la magangeliyo rabay asalku waxay ahayd baa laleeyahay jaahiliyadii carabta carabti macnaha mushrikiintoodii iyo gaaladoodii ayaa waxay ahaayeen dad waxay ahaayeen safro oo socoteeya mar socodka marka waxaad kusoo hagaagi dhul bahgooye ah oo cidlo ah cidlo ciisilo ah oo wax degan uusan jirin meelahaasoo kale marka markay kusoo hagaagaan ayaa waxay magan geli jireen jinka dhulka degan madaxdood waxay odhan jireen acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaai qawmihi yani ugaaska jinka ugaaskooda dhulkan ka taliya ayaan magan u ahay oo yaad magan uga tahay kuwa kuwiisa yani dadka isagu u taliyo kuwa wax magaradka ah ee jinka uu u taliyo kamid ah subahada ciyaal suuqa kuwaasaan ka magangelayaayo isagaan magan magangelaya ugaaskaan ku cararhayaayo faciyadiisa kuwa xunxun baan kaga cararhaya on magan uga ahay macana sidaasay odhan jireen marka arrinkaasi marka dhowr arrimoodba waa kordhiyey jinkii horta la magan geli jiray oo maangelyo la weydiisan jiray qab iyo isla weynan iyo kibir bay ku dhalisay isla weynan bay ku dhalisayo adiga haddii ibnu aadan iyo makhluuq ku daba galaan oo ay waxoon ku weydiistaan oo baahi ku muujiyaan waxoogaa kibir iyo isla inay kugu dhalin jinkii horta kibirkaasay ku dhalisay kuwanna waxay u keentay ilaahay wuxuu lahaa iyo cibaadadiisii inay addoommada qaar ka mida siiyaan saas way macana marka saasay samayn jireen taa way miday aayaddu marka ka warramayso marka arrinkaas waa arrin lagu eedaynayo wey jinkii soo islaamay ayaa fadaaixdii iyo waxyaalihii xumaa ee jinku samayn jiray ama jinka jaahiliyada ama gaalada jinka waxyaalahay sameeyaan ayay tirinayeen marka waxaa ka mid a in rag binu aadamka ka midihi inay caabudi jireen oy magan weydiisan jireen magangelyo weydiisan jireen rag jinka ka mid ah saas way macana laakiin maxay ka heleen way su-aashu maxay ka kororsadeen ma faa'iida kasoo gashay may wax faa'iida mayna ka helin macna yadcu laman daruhu aqrabu min nafcihi haddaad cilaad ahayn ilaahay ahayn u yeedhasood wax ka raadisaay dhibkiisa iyo dhib dheeftiisa dhibkiisaa dhow dhibkiisaa mar walba kuu dhow maxaa yeelay markaad ugu yartahay waa markaad intaad ku oonto oo dhawaaqdi yacni dhawaaq kaa dhammaado oo dadaal kaa dhammaado oo xoolo kaa dhammaadaan oo aada rafaado haddana waxba ku siin waayo dhib intaasaaba kugu filan cadaabka ka ratimay shirki iyo gaalnibaad ku dhacday iska badaab marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu kula mucaamalooday binaqiidi qasdihim qasadkoodii iyo waxay ka doonahayeen wax kasoo horjeedaa lagula dhaqmay oo meeshay doonayeen inay ku xasilaan oo qalbigoodu ku dego nabadgelye ay ku helaan jinka ay nabadgelyada weydiisanayaan argagax iyo cabsibaaba lagu beeray qalbigoodi iyo rucbi saasa ilahi subxana watacala qalbiga ugeliye mana waa saas oo kale ayib wa qawli lahi tacala buu baab u yahay waanahu kaana wuxuu ahaa rijaalun rag oo min alinsi insiga kamida bini aadamka midi yacuuduuna kuwa magan galay ahaayeen birijaalin rag oo min aljini jinniga kamida fazaaduuhum fazaaduu kuwii jinka ahaa waxay u kordhiyeen hum kuwii insiga ahaa rahaqan cabsi iyo argagax bay waxaa la yidhahdaa waa ruuxu markuu intuu naxo oo cabsado oo argagaxo argagixi iyo cabsidii ayna qalbiga basa ku koobnaanine xubnihiisa ay saameeyaan oo xubnuhu wada daalaan oo wada habcaan ayaa raaqa la yidhahda saas way macana markay cabsidu ay xubnaha saamayso ayaa la yidhahdaa macana oo gacmihii iyo lugihii kulli ka muuqato ayaa la yidhahdaa raaqa marka waxba mayna ka faaidin waxa uu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin waxaa laga faa'iidaysanayaa qawlu yacuuduuna birijaalin min aljinni in jinnigu rag iyo haween leeyahay in rag iyo haween uu leeyahay caruur inuu leeyahayna ilahi waa sheegay subxana wa inuu caruur leeyahayna waa la sheegay afatattakhiduunahu wa duriyatahu wliyaaa min duni wahum lakum caduwan caruur inuu leeyahayna waa la sheegay marka taranku halkaa inuu ka yimaado axaadiista nabigana waa kusugantahay salawatulli waslamu aleyh jinnigu inuu leeyahay caruur rag iyo haween inuu leeyahay sida xadiidkii allahuma ini acuudu bika min alkhubusi walkhabais khubus waa macnaha ragga jinta labka way khabaa'iskuna waa dhadinka jinka saas way macnaha marka yani taasaa laga faaidaysan buu leeyahay bal fuqahadu waxayba ka hadlaanba fuqahadu waxay ka hadlaan yani haddii uu nin jinni ah haweeney insi hadduu u galmo ma qabaysanaysaa mise qabaysan mayso saasay ogaanaa haddiise nin uu macnaha waxa weye insiga kamida uu u galmoodo macnaha haweeney jin ah way dhici kartaa bay leeyihi waa wax dhici kara ayay leeyihi oo ficlan waaba la arkay haweeney macnaha waxa weye markaan gabasha tagon baa lagu soo guuraale halbaabaduna u wada xidhan yihiin ayaa macnaha waxa weye la arkay saas wey maanaa marka waa wax ma dhici karay leeyihi ayib wa can khawlata binti xakiim qaalat waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuula alahi sal lay wasalam yaquulu isagoo leh man nazala ciddii dega manzilan meel boos meel la dego oo faqaala yidhaahda acuudu waxaan magan gelayaa bikalimaati illaah ilaahay weedhooyinkiisa ayaan magan geli attaamaati ee dhammaydka tiran min shari maa min shari ladii kii sharkii baan ka magangelayaa khalaqa alla uu abuuray wuxuu ilaahay abuuray sharkiisa ayaa waxaan ka magangelayaa ilaahay kelimooyinkiisa ilahay kelimooyinkiisaa magan u ahay wey ninkii sidaa yidhaahda markuu meel dego lam yadurahu ma uu dhibayo shayun waxba dhibi maayo wax dhib u geysan kara ma jiro xataa yarxala ilaa uu ka guuro min manzilihi meeshaa uu degay daalika ee kaas rawahu muslim ba xadiiska wariye meeshaa uu degay ilaa uu ka guuro oo ka rarto wax dhiba soo gaari maayo wax dhibi kara ma jiro macnaheedu waxa weeye nebigu sal lay slam hadduu u diiday oo sharcigu diiday ilaahay cid aan ahayn in magan la weydiisto jinnigii yani waxa way saalixiintii iyo awliyadii iyo qubuurtii iyo malaa'igtii in magangeliyo la weydiisto iyo nebiyadii in magangeliyo la weydiisto haddii sharcigu diiday bedelkiisa sharcigu dadka wuxuu siiyey in ilaahay magan la weydiisto oo magan loo noqdo ilaahay kelimaadkiisana magangeliyo la weydiisto lagu hoos cararo oo dhibka looga cararo taasaa sharcigu ku bedelay wixii khuraafaad ahaaye magangelyada la weydiisan jira mana maxaa yeelay kuwana ah, wax tar ah ilahi subxaana watacaala isagaa wax magangeliya mana xadiidku wuxuu leeyahay ninkii meel dega deegaankaasi ama ha ahaado mid joogto ah guri baabad ka dhisatayba si rasmi aad u degtay ama waa deegaan yani waxa wey muwaqat oho waa habeen bax meesha uu nocnaba ad waad un ku furatay geedibaasoo waad kasii socotaa midku dooniba ha noqdo labaduba waa soo galay maxaa yeelay man nazala manzilan waa caam meel ninkii dega oo meesha markuu degayo xirsi xidha maxaa lagu xirsi xidhanaya ma iyo awowgey baa lagu xirsi xidhanaya maya tanaa lagu xirsi xidhan yidhaahda ducadan iyo kelimaadkan akriyaay wuxuu nabigu uri sal ly waslam meesha uu degan yahay ilaa uu ka guuro wax dhibi kara maba jiraba wax dhibi kara ma jiro kelimaadka marka waxa wey waxay tahay lagu ilahay maganka lagu weydiisanayo la magan gelayahay acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari maa khalaq waxaan magan gelayaa kelimooyinka ilaahay ee dhamayska tiran kelimooyinka ilaahay waa kelimaadka kawniga ah iyo kuwa sharciga labadaba ilan kelimaadka ilahay kuwana waa kuwana waa kawni kuwana waa sharci kelimaadka kawniga waxaa la yidhahda waa kuwa ilaahay uu wax ku xugmiyo kuwa macnaha waxa uu wax ku dilo wax ku nooleeyo wax ku maamulo ruux deeqsi kaga dhigo ruux macnaha faqiir kaga dhigo ruux qani kaga dhigo kuwa uu kownka ku maamulo ayaa la yidhahdaa kelimaat alkawniya kuwaasaa la yidhahda kelimaadka sharcigana waxaa la yidhahdaa waa kelimaadkii ilahay kitaabtiisa uu kusoo dejiyey ee addoommadiisa usoo dejiyey ee qur-aanku ka mid yahay kelimaad sharcigaa la yidhahda labadoodaba marka waan magan geliyo magan baan u ahay oo wax all wixii ilaahay abuuray sharkiisao dhan wixii ilaahay abuuray shar leh sharkiisa ayaan ka magangelaya saas way macana waxaa lagu sifeeyey kelimaadkaas oo lagu tilmaamay inay yihiin kelimaad dhamaystiran kelimaad dhamaystiran kelimaadkaasi dhamaystirka waxaa loogu tilmaamaya kelimadu way dhamaystirantaha waxaa la yidhahdaa markii warkeeduna uu run yahay warkeeduna waa run xukunkeeduna waa cadaalad kelimadu markii hadday war sheegayso oo wax dhacay ka waramayso ama wax dhici doonana run bay sheegaysaa hadday wax jidaynaysana oo sharci iyo qaanuun jidaynaysana cadaalad bay ku salaysan tahay kelimada markaasaa taamo la yidhahda saa daraadeed ilahi subxana wa tacala waa kitaab qur-aanka ku yidhi watammat kalimatu rabbika sidqan wacadla ay sidqan fi lahbaar wa cadlan fi laxkaam yani warkay sheegaysana waa run iyo iyo kaba dhibcaan ah xukunkeeduna waa cadaalad iyo garsoor wey macana saas weya kelimaadka taamada culimada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin waxaa laga wadaa waa kelimaadka kawniga ah maxaa yeelay kelimaadka kawniga ah ee ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay addoommada cid tilaabi karta ma jirto cidi ma gudbi karto ma khilaafi karto laakin kelimaadka sharciga waa la khilaafi karaa kelimaadka sharciga ah, addoommo badan baa khilaafo sharciga ilaahay soo dejiyey iyo hadalkiisii garab maray laakiin kelimaadka kawniga ilaahay kownka uu ku maamulaayo ninna ma dabamari karo mana khilaafi karo istaag hadii la yihahdo ilahay saa saa xugmiya subxana watacala waa inuu istaago dhaqaaq waa inuu dhaqaaqo wax dhib waa inuu dhibo ha dhibin waa inaansan dhibin saas wey maana saasi daraadeed qaarkood waxay ah kalimaatu taama waa kuwa kawniga ah qaar baa culimada qaar kamid a ah ohanaya maana marka wax walbo ilaahay abuuray shar ma laha wax badan oo shar lahayn baa jira laakiin waxaa laga wadaa un intii sharli intii ilaahay abuuray ee shar lagu abuuray sharkoodaan ilahay ka magangelayo oo jinbuu kamid yahay oo kamid yahay insibuu kamid yahay oo ay hawaamta iyo waxyaalaha yani dhulka ku siqa ay ka yihiin halab oo waraabaha iyo yani waxa weye banjoogta iyo yani uu ka yahay waxyaalaha dadka dhiba intaasoo dhan baan ilahay ka magangelaya kulli ay soo gudagelaya wax kelimo gaaban haddana kaaga filan acuudu bisayidi hada lwaadi kaaga filan maxaad uga baahantahay sayidi hada lwaadi ilahay baa haysata subxana watacala maxaad uga baahantahay qabri iyo wadaad ku jira ilahay baa wad haysataa subxana watacala saas way macna alla subxana watacaala magangel cibaad allah rijaal allahi bay dhahaaaan yani waxa weyaan markaad danka maraysa iyo dhul cidla ah ood cidna weydo addoommada ilahay u yeedho xadiid daciifa bal mawduuca yaa macno noocaasoo kalea tilmaamaya waana xadiidka ay duruqda suufiyadu ay daliishadaan cibaad allah rijaal allahi saade haajikun baadu meel kaaga imaan doone adugu iska dhawaaq maxaa ku iman wax ku imaan ma jiri saas can khawlata binti xakiimin qaalat waxay tihi samictu rasuula lahi sal ly slam nabiga ayaan maqlay yaquulu isaga wale man nazala ninkii dega manzilan meel meel la dego oo ama deegaan rasmi u dega ama ma ahee deegaan dhixitaan oo uu kasii guurayo dega oo faqaala yidhahda markaa acuudu waxaan magan gelaya bikalimaati illaahi ilaahay weerooyinkiisii ereyooyinkiisaan magan geliya attaamaati ee dhammayska tiran min shari maa shay sharkii baan ka magangelayaa khalaqa alla uu abuuray wuxuu ilaahay abuuray sharkiisaan ka magan gelayaa ninkiisaa yidhaahda lam yadurahu ma uu dhibayo shayun wax dhibi kara ma jiro bismi illahi aladii laa yaduru maca ismihi shay fi lardi walaa fi samaa dhul iyo cirtoona magaca ilaahay iyo kelimaadkiisa wax wax dhibi kara ma uu jiro saas wey macanaha haddaabad ilaahay ku tiirsantood magaciisa ku xirsi xidhato ood kelimaadkiisa ku xirsi xidhatood qabsato waxba yaraatay kuusoo dhawaan kara ma jiro wax walba adaa ka adag jin iyo aabihii o dhan adaa ka adag macana saas wax dhibi kara marka ma jiro wuxuu doonay ha noqdo waxaas lam yadurahu shayun shaki shayuntaa waxa laydhaha waa nakira fi siyaaqi nafyi baa la yidhahdaayo tufiidu lcumuum wax waxaa soo gelaya wax walbaa soo gelaya xataa yarxala ilaa uu ka guuro min manzilihi dalika meeshiisaa ilaa uu ka guuro rawahu muslim baa xadiidka wariye meeshaa dambe ee degayso haddana waa inaadan ducada halmaamin oo aad ducaysato macna guri iyo boos haddaad ah, yani samaynayso waa inaadan ducada halmaamin sidaa wey macna haddii aad halmaantose waxaad mucarab utahay in macnaa wax weyaan ay ilahay makhluuqaadkiisa dhib kale qaar ka mid ah inuu dhibkoodu ku asiibaa laga yaabaa macnaa waxa uu leeyahay alimaam alqurtubi yani xadiidkaa isagoo ka warramaya waa xadiid run a ah buyi run inuu yahayna labada waan ku ogaano horta nebiga waa ka sugaya salawatulli wasalaamu caleyh talabaad waan tijaabinay buui tajribe ahaan baan ku ogaanay dadku meeshay jin iyo wadaad qabri ku jira ka tijaabiyeen annagu yani waxaanu tijaabinay bui hadalkanaan tijaabinay maxaa yeelay buui weligay intaan qabsaday oo aan ku ducaystay dhib iguma dhicin buui maalin maalmaha ka mida ah meel anoo joogaa hangarala yaqaniinay dhab hangarile markuu yaqiinay baan yaabay war waxaanu ma dhici jirin aggii xaggee lagaa asiibay markaasaan dib intaan u xusuustaa waxaan gartay buui inaan markaan meesha degayay aan ka tegay yani waxa wey ducadii xisxirka inaan ka tegay saas nusnustaa dib loogu laabane yani meel kale la aadi maayo marka waa shay mujarab ah wey la tijaabiyey heda wayna suganta waxaaba inagaga fulanba tijaabo wadaadba waxaa inagaga fulan iyo sheekh nabigay ka sugan tahay salawatulli wasalaamu caleyh laa yabtiqu cani lhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa waa waxyi ilahi subxana watacala saas wey fiihi masaail baabkan waxaa ku jira masaail dhowr ah alula masalada koobaad waxa wey tafsiru aayat ljini aayadda kusoo arortay fi suurati ljinni tafsiirkeeda waa aayadii waanahu kana rijaalu min aljinni waay athaaniyatu masale labaad waxa weeye kownuhu isticaadadaa iyo magangeliyo weydiisigaas ahaanshaha uu yahay min ashirki shirkiga uu ka mid yahay yani isticaadadu inay shirkiga kamid tahay maxaa yeelay yani marba haddii lagu diiday qoladii ilaahay cid aan ahay magangelyada weydiisatay ilahay baa iskale wey maana saas weyaan xadiidkaan soo marnay yani ma ma sheegin ilaahay maangelye la weydiisanaya laakin waxaa maangelyada la weydiisanaya waxa wey waa kelimaadka ilahay soo ma kelimaadka ilahay ilahay kelimaadkiisu waa sifo sifaadkiisa ka mid sifo ilaahayna magangelyo waa lagu weydiisan karaa saas way macana sifo ilaahay maangelyo waa waa lagu weydiisan karaa macnaheedu waxa weeye ilaahay in aad tidhaahdo ilaahw imagangeliyo oo dhibkaasi iga magangeliyo iga badbaadi iyo inaad ilaahay sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa iyo asmaadiisa aada magangelyo weydiisato labaduba isku mid weyn macnaha acuudu bicizat illahi wa qudratii min shari maa ajidu wauxaadir saas wauxaadir yani cizada ilaahay iyo qudradiisaan magan u ahayon magan gelaya yani xanuunka aan helayiyo waxaan ka cabsanayo ayaan ka magan gelaya axaadiista nabiga ka midta ah salawatullah waslamu aleyh maxaa yeel ilahay sifaatkiisa waana lagu dhaaran karaa magangelyana waa la weydiisan karaa ilahay iyo sifaatkiisa subxana wa tacala waa isku mid saas wey macana kelimaadka ilahayna waa sifaatkiisa saas daraaddeed baa imaamu axmed iyo keyrkii culimadii salafka waxay u deliishan jireen hadalka ilaahay inuusan makhluuq ahayn markay muctasilada radinayaan xadiidkan oo kale deliishadaan axaadiistay daliishadaan bay ka mid maxaa yeelay ilaahay kelimaadkiisa iyo hadalkiisa iyo qur-aankiisa hadduu makhluuq yahay ma uusan addoomadiisa ku dhaheen magan gala ee inaysan makhluuq ahayn bay daliil u tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala sifatiisa ay tahay macnaha ahaliatu masalada saddexaad waxa wey alistidlaalu in la deliishado calaa dalika alxadiidi xadiidkaa dushiisa in la deliishado xadiidkaa in loo deliishado maxaa yeele liana alculamaa culimadu yastadiluuna bihi xadiidka waxay u deliishadaan baabaka masalada had sheegin maxaa yeele liana alculamaa culimadu yastadiluuna bihi waxay u deliishadaan calaa ana kalimaat illah xadiidkaasay deliishadaanoo waxay u deliishadaan calaa ana kalimaat illah ilahay kelimooyinkiisu iyo welihiisu ayru makhluuqatin inaan la abuurin makhluuq ma aha qaaluu waxay yidhahdeen liana alisticaadata maxaa yeelay magangeliyo weydiis iyo codsi laga codsado magangeliyo bilmakhluuqi makhluuqa laga codsadaayo shirku waa gaalnimo kelimaadkii ilaahayna ka codsadu ilahayna yidhi inayna makhluuq ahayn bay kutus oo ilahi subxaana watacala sifatiisa ay tahay macna araabicatu masalada afraadi waxa weeye fadiilatu hada ducaa ducadan fadliga ay leedahay maca iktisaarihi iyadoo weliba gaaban iyadoo gaaban yani sharcigu sidiisaba hadduu ummadda uu wax ka reebo war waxaa daaya haddii la yidhahdo dhib baan ku jiro ma fiicne waxaa booskaa laysugu bedelaa wax ka fiican markii sharcigu inoo diiday oo u diiday matalan waxa weeyaan jahiliyadii waxay samayn jireen oo a ah amasalan waxa weeyaan waxay ilaahay qadarkiisa iyo istikaaro ku samayn jireen oo ilaahay qadarkiisa inay ku ogaadaan isku dayi jireen yani shayga la yihahdo macnaa waxa wey alistizlaam maxay ahayd yani baali qoryihi qori tuurashadii ay samayn jireen qoryihii macnaha waxa weye waan tastaqsimuu bilazlam ilahi subxana watacala wi alistiqsaamu bilazlam taasay macnaha ku faashan jireen markaasaa inta loo diido sharcigu ka reebay ayaa waxaa loogu bedelay alistikaara saas way macnaha jibkii ay magangeliyada weydiisan jireen baa loo diiday maxaa loogu bedelay waxaa loogu bedelay ducadan gaaban kana fiican saas way macnaha sharcigu ummadda wax uma diidin oo kama reebin oo kama xaaraanaynin ilaa wax ka fiican baa loogu loogu bedelaa macna oo loo badheeya saas wey mana alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye ana kawna shayi shayga ahaanshaha uu yahay yaxsulu mid xasilayo oo la helayo yaxsilu mid uu ku xasilayo bihi isaga manfacatun manfaco oo dunyawiyatun adduun min kafi sharin oo dhib lagaa celiyaa aw jalbi nafcin ama dhib yani faa-iide laguu soo jiido oo laguu keena ah laa yadullu kuma tusayo manfacadaas ku xasishay kuma tusayo calaa annahu shaygaasi laysa inuusan min ashirki shirkiga inuusan ka mid ahay macnaha shaygii baad faa-iide ku gaadhay shayganaad manfaco ka heshood faa-iide ka heshay faa-iide adduun baad ku heshay faa-iidadaa adduun ee kaasoo gashay ma diidayso inuu shirki yahay isagoo shirki ah ayaa haddana waxaa laga yaabaa in wax marka adiga faa-iida kuugu muuqdo inaad ku gaadho masalan markay jinka magan galaan oo jinka magangeliyo weydiistaan jinku wuu magangeli jiray jinka yani intuu dadaali karuu waardiya ka qaban jiray ciidamaa loo samayn jiray waardiyeya maxaa yeele haddii jinkii inta la galo ninkii meeshii uu odaygii jinka doonayay inuu magangeliya haddii meeshii wax kasoo gaadhaan jiki waa laga hoos guuri jiku muxuu rabaa marka in la caabudo saa daraadeed waajib buu ka qaban gonaha bay ku helayaan marka dhib ama dheef waxbay ku helayaan ama baa wuxuu usujuuday matalan boqor buu usujuuday ama nin dhaqaalale buu usujuuday sujuudbuu usujuuday waa waxoogaa lagu siiyey waxoogaa baan ku helay miyaa shirkinimada ka saari maraafacaad baan ku gaadhay miyaa shirkinimada ka saari maya markaad qabriga dul fadhidood isku masaxayso caradiisa isku tirtirayso haddii ilaahayba kuu qadaro subxaana watacaala oo inta lagugu imtixaano islaantiiba dhalaystaa meesha ku urqaado oo tidahda manaafacaad baan helay shirkinimada miyay ka saari abadan saas way macana manaafacaad laga yaaba in lagugu ibtinaynayo maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala caadaadkiisa waxaa kamid ah, wa la alistidraaj sunnatu listidraaj in lagu seeta dheereeyo oo xumaantaba lagugu fakiyo markii lagu keri waayo oo lagu tuso xumaantii waxyaalo badan oo kugu dhiirigelinayo oo kugu tirtirsinayo lagu muujiyo saasoo kaleet macnaha macnaha waxa weyaan xumaantii baa lagu soo gacangelin bal waa lagu tijaabinayo inaad xumaantan iska daysiiyo in kaleeto marka manaafacaad buu leeya shayga faa laga gaadhay yani waxaway shirkinimada ka saari mayso saas maxaa yeele khamradaba ilaahay subxaana watacaala markuu ka hadlayay muxuu yihi iyo maysirka wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa nafci yar oo adduunye waa ku jira khamrada oo ruux markuu cabo waxoogaa intiaash imticaash buu keeni yani waxa weeyaan madaxaa u furfurmi oo cajiskii baa ka bixi oo waxoogaa wuu qaadiroon oo caalamka lu dhexgeli sidii isagoo hani ah oo taajira oo beero waaweyn dhex fadhiya oo murugtii oo dhan baa ka bixi waxoogaagaa wey nafciga lagu sheegayo nafci waa ku jira laakiin dembiga ku jira iyo dhibka ku jira ka weyn shirkiga waxoogaaga aad ku gaadhay dhibka kaasoo gaadhay waxoogaaga aad ku gaadhay aragtay dhibka kaasoo gaadhay weligaa ma arag naar iyo cadaab ilaahay ba kuugu sabab noqday maxaa ka weyn dhibka ka weyn ka imaan laha maxwy saas wey maana taa way arrinku sheeku tilmaamay alkhaamisatu masalada shanaad waxa wey ana kawna shayi yani waxay radinaysaa dadku markay masalan u yeedhaan yani awliyadood iyo awliyada iyo markay u yeedhaan khatar ayagoo ku jira khatartaa waxaa laga yaaba in inay ka badbaadaan ilahay baa ka badbaadinay laakin waa imtixaan imtixaankaasaa laga yaaba marka inay moodaan dheef ay ku gaadheen taasi kama saarayso marka inuu shirkiya inuu sharciga khilaafsan yahayna kama saarayso waa khaldan yahay waa walba ku yal adugu daliilkaasaa kutusay alkhaamisatu masalada shanaad waxa wey ana kawna shayi shayga ahaanshihiisa uu yahay yaxsulu mid ay ku xasilayso bihi isaga manfacatun dunyawiyatun dheef adduunyo oo min kafi sharin dhib lagaa celiya aw jalbi nafcin ama manaafacaad laguu soo jiida ah laa yadullu kuma tusayo shaygaa xasilay calaa anahu shaygaasi laysa inuusan ahayn min ashirki shirkiga inuusan ka mid ahayn kuma tusayo shirkinimada uma diidaysa wy maana hada wabilahi tawfiiq sala allahuma wasalama calaa nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh